bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وsaxbih أجmaciin ama bacdu qaala اlimam اlxaafiظ ibnu kahiir raximah اllahu tacaala faslu taxwiilu اlqiblati wa fardu الsawm waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati الrasuul waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul sal allahu calayhi waalihi wasalam ee uu lahaa alxaafid ibnu kahiir waxaan soo gaarnay taxwiilu lqibla sannaddii labaad ayaan ku jirnay waxyaabihii waaweynaa ee sanadkaa labaad dhacay waxaa ka mida taxwiilu lqibla qiblada wareejinteeda wa fardu sawm iyo soomka farad yeelidiisa taxwiilku marka wuxuu fasal gaara ah oo uga dhigay qiblada wareejinteedu ahmiyad aad u weyn bay lahayd qur-aan fara badanna waa ka soo degay sha'nigeeda oo qaarna uu yahay gogol dhig oo u yahay dhacdadan qaarna iyada laftirkeedaba looga hadlay marka wuxuu yidhi fii shacbaana bishii shacbaan min haadihi sanati sanadkan ka mid ah waa sannaddii labaadi xuwilat alqiblatu qibladii ayaa la wareejiyey min beyt اlmaqdis ayaa laga wareejiyey ila alkacbati baa loo wareejiyey kacbada wadalika kaagaasina calaa ra'si sittata cashara shahran lix iyo toban bilood madaxeed ayay ahayd yani min maqdamihi soo gelistiisa laga bilaabo almadiinata uu soo galay wa qiila waxaa la yidhi sabcata cashara shahran toddobiyo toban bilood baa la yidhi wahumaa fi saxiixayn <clears throat> labaduba marka saxiixaynka ayay ku sugan yihiin bukhaari muslim baa wariyeen siyaaqana wuxuu ahaa xadiid ilbaraa' bni caazib sallaynaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan la tukannay naxwu beyt ilmaqdis beytalmaqdis xaggeeda sittata cashara shahran lix-iyo toban bilood ow sabcata cashara shahran ama toddobiyo toban bilood uma surifnaa waa nala leexiyey naxwa alkacbati baana loo leexiyey sidaabu marka uu xadiidkaa saxiixaynka u ahaa ayb fa kaana wala man qofkii ugu horreeyo sallaa tukaday fa kaana wala man sallaa qofkii ugu horreeyo tukaday ilayhaa u tukaday kacbada abuu saciid bni almucallaa ayuu ahaa iyo wasaaxibun lahu iyo saaxib isaga uu lahaa kamaa rawaahu nasaa'iyu sida uu nasaa wariyey fi tafsiir nasaa-i kitaab layidhaha kitaabu tafsiir buu leeyahay sidii u qoran xadiid oo kale aahaar iyo asaaniid buu ku wariyaa ayb kamaa rawaahu النasaaئiyu ayb wadalika annahumaa samicaa waxayna ahayd labadoodaa inay maqleen rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga oo yakhdubu الnaasa dadka u qudbaynaayo oo yatluu calayhim dushooda ku akrinaayo taxwiila alqiblati qiblada leexinteeda in qibladii la bedelay baytulmaqdis laga bedelay faqultu lisaaxibii waxa uu yidhi saaxibkaybaa waxaan ku yidhi waxaa dhahayaa abu saciid ibnu lmucallaa tacaala kaalay nusalli ragcatayni aan laba ragcad tukanna fanakuuna aan ahaanna si aan u ahaanno markaa awala man sallaa ilayha qofkii ugu horreeyo qiblada u jeeso kacbada yacni u tukado fatawaaraynaa waan isqari inay usallaynaa ilayha kacbadii baan u tukannay xaggeeda uma nasla rasuulu llahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigaa soo degay fasallaa binnaasi duhra dadkiibuu duhur tujiyey yowmaidin maalinta isagoo kacbada u jeedo laakiin waa qisadaani qisa oo waxaa weeyaan daciif ah oo sanadkeedu waa daciif can dariiqi marwaana bni cusmaan ayay ku timid waana daciif ninkaa ayb markaa ma aanay ansixin taasi wa furida sawmu ramadaan ramadaan soonkiisii baa la farad yeelay wafuridat liajlihi ramadaan dartiina waxaa loo farad yeelay akaatlfiri sakaatulfiriga wafuridat liajlihi sakaatu lfitri baa la farad yeelay qablahu yanii ramadaanka intaan la farad yeelin ka hor biyowmin maalin ama qablahu qabla ramadaan biyowmin maalin kahor ayb taxwiilu lqibla marka arin aad muhiim u abuu ah ahaa qur-aankuna suurat اlbaqara uga hadlay saddex qolo ayay dadkii ku noqdeen qiblada wareejinteeda qolo qibladii waxay yeeleen waxay yidhaahdeen yahuudda mar haddii uu nebi nebi sax ah haddii uu yahay ama uu xaq ku taagan yahay qibladii ambiyada maxaa ka leexiyey dhaheen ilaa ambiyadoo dhan waxay u jeesteen baytulmaqdis baa qiblo u ahaan jirta marka haddii xaq uu yahay oo uu xaq sheegayo diin ku taagan yahay maxaa qiblatul ambiyaa ka leexiyey ahayd halkaas marka yahuud waa fidn ku fidnoodeen qolada labaad ee ku fidnooday waxay ahayd kufaaru quraysh iyaguna waxay yidhaahdeen mar hadduu baytulmaqdis ka soo jeestay oo idinka uu idinsoo fiiriyey xaggiinna maka diintiinna inuu soo galaa laga yaabo waxaana walba afar waaye waa idinka tegey waa soo noqonaya wuu soo noqonayaa bay dhaheen waxaan awalba wax yar weeyaan qola waa mushrikiintaas qolada saddexaad waa munaafiqiintii oo waxay yidhaahdeen wax xaq ah oo habaad iyo sugnaansho ma laha maanta waxbuu ku taagan yahay berrina meel kaleo haddana aadi shalay wuxuu u jeeday baytulmaqdis maantana kacbadu u jeestay isaga dhanba waa iska ciyaaraya oo qolada saddexaad kuwaasna mu'miniintii iyaguna waxaa weeyaan waa dadkii ku sugnaaday oo rumeeyey gartay ilaahay inuu xukunka gacanta ku haayo haddii uu doonana meel allaale meeshuu doonana dadka haddii loo leexiyo inay addoommo yihiin ilaahayna mu'miniinta wuxuu ku hanuuniyey qiblo middii ugu sharafta badnayd ee ah kacbada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray nebiyullaahi ibraahim inuu dhiso ayb nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa in kacbada loo jeediyo mar walbo oo ilaahay buu jibriil buu weydiistay jibriil waxa uu yidhi rabbigaa tuub aniga amar ma haayo markaabaa marka waxaa soo degtay qad naraa taqalluba wajhika fi اsamaa falanwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid اlxaraam arrintaa iyadaa marka ilaahay inta aynan dhicin ayuuba ka sii hadlay sayaquulu الsufahaa'u min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qul lilaahi اlmashriqu wاlmaqrib yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim nebiga waxaa la sii dhihi doono ayaa loo sii sheegay <coughs> arrin marka aada muhim u abay ah ahayd culimmada qur-aanka aad u fahmay waxay dhaheen sayaquulu sufahaa'u intaan la soo gaarin oon qiblada toos looga hadlin taqriiban laba maqro laba maqro waxaa looga hadlay gobol dhig arrintaas ayb laga soo bilaabo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir laga soo bilaabo maxaa yeele ilaahay wuxuu ku sheegay in axkaamta uu nasakh geli karo wax allaale wixii uu doono inuu nasakhi karo wixii aan nasakhno oo aayad ah ama aan ku ilowsiinno iyadoo kale aan kuu keenayna aan kugu beddelaynaa ama wax ka fiican baytlmaqdis marka wax ka fiican baa ilaahay ugu bedelay nebigiisa oo ah kacbada ayb ilaa kacbada iyo baytlmaqdis kacbadaa fadli badan marka alla inuu horta wax nasakhi karou sheegay uma haddana wuxuu ku xijiyey dadka nebigiisa aan axkaamta ku raacaynin ayaa aad loogu goodiyey oo mu'miniintii baaba lala hadlay iyaga laftirkooda inay isjiraan am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'ila muusa min qablu waman yatabadel ilkufra biliimaani faqad dalla sawaa'a sabiil dabadeed alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlay yahuudda iyo nasaaradan wax caynayo wax ka sheegaya nebiga inay iyaguba ku taagnayn cago badan oo iyagu ay islacnadayaan waqaalat ilyahuudu laysat الnasaara calaa shayin waqaalat الnasaara laysat اlyahuudu calaa shayin wahum yatluuna اlkitaab ayagoo haddana kitaab akhrinaya ishaaraamayaanoo waxay leeyihiin qolo walbaa waxay leedahay anaa toosan iyo anaa toosan kuwaas waxba kuma taagna kuwan waxba kuma taagna iyagii saabay is dhihi jireen marka nimankaa ha ku dayanin baa laleey warkoodna dheg jalaq ha u siinin waxaa kaloo alla sheegay bari iyo galbeed meeshii loo jeestay ilaahay baa leh annagana allaana addoomo u nahay walilaahi almashriqu waalmaqribu fa aynamaa tuwalluu faama wajhullah in allaha waasicun caliim ayb markaasuu alla nebigiisa haddana wuxuu sheegay inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiira xaq ayaan kula soo dirnay bashiiran wanadiiran walaa tus'alu can asxaabi اljaxiim qiraa'ada kalena walaa tas'al can asxaabi اljaxiim dad jaxiimo asxaabteeda waxbaba ha weydiininba kuwa wax faa'iidaa ma laha markaaba haddana alla wuxuu noo sii tilmaamay yahuud iyo nasaara marnaba inaysan raalli naga noqonaynin marnaba ku dayn maayaanoo mar walba un inay wax kaa sheegaan ama ay yacni ilaa jeer aad diinkooda ka gasho walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa wlain itabacta ahwaءahum bacda aladii jaءaka min alcilmi maa laka min allahi min inaka idan la min الظaalimiin saasuu alla yidhi kadib alla wuxuu tilmaamay qisadii nebi ibraahim baa la sheegay iyo kacbada dhisideedii iyo siday ku dhiseen iyo qibladan loo jeestay ma ahan baa la leeyahay qiblo ambiyada aynan aqoonin ma aha wax nebi moxamed bilaabay ma ahayne waa qiblo uu nebiyullaahi ibraahim dhisay oo idinkaba aada ogoshihiin oo aad leedihiin nebiyullaahi ibraahim aad sheeganaysaanoo waa yahuudi waa nasraanida aad leedihiin <coughs> yaa kacbadaa nebi moxamed u jeestay isagaa dhisay oo alla uu faray ayb taasaa marka alla subxaanahu wa tacaala uu si fiican uga sheekeeyey nabiyullaahi ibraahim iyo qisadiisii iyo markaa kadib ayaa waxaa laga hadlay oo lasoo galay shaniga qiblada wareejinteeda intaas oo gogoldhig ah oo hadal ah waxaa loo dal lahaa in la qariro taxwiilu lqibla sayaquulu sufaau min annaas qiblada marka waa shanigeedu aad buu u weyn yahay waa meeshaan qof walba oo muslima uu u jeesto markuu salaad isu taago allana waa adkeeyey shanigeeda oo fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam fawalluu wujuuhakum shadrahu wamin xaysu kharajta fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraami wainahu lalxaqu min rabbik wama allaahu biqaafilin cama tacmaluun marka qibladu waa astaanta muslimiinta waaye waa meeshaas kacbadoon u jeesanno qabri ma aha wax kale ma aha waa beyd alla uu doortay nebiyadiisii nebiyullahi ibraahim ismaaciil ay dhiseen nebiguna uu aad u jeclaa in loo jeediyo markii dambena loo jeediyey sidaasaana arrintu ku sugnaatay taxwiilulqibla marka siirada in lagu soo daro aad iyo aad baa marka muhim ay u tahay fii shacbaana shacbaan dhexdiisa min haadihi sanati sanadii labaad xuwilat ilqiblatu qibladii baa la wareejiyey min beyt ilmaqdis baa laga wareejiyey ila alkacbati baa loo wareejiyey ayb marka wadalika calaa ra'si wadaalika kaagaasina calaa ra'si sittata cashara shahran lix iyo toban bilood markay ay buuxsantay yay ahayd lix iyo toban bilood marka waa sanad iyo waxay noqonaysaa marka iyo afar bilood ayb sanadku waa labaiyo toban bilood afar bilood geel lix iyo toban bilood sanad iyo afar bilood ayb min wadalika calaa ra'si sittata cashara shahran lix iyo toban bilood min maqdamihi almadiinata madiina markii uu soo galeen laga joogo markuu madiine soo galeen eh, yani lix iyo toban bilood markay boogsantay marka intii uu madiine joogay halkaas u jeesanay intii uu maka joogayna xaggee u jeesan jiray salaada ile makaa lagu farad yeelay saddex sano markii nebiga la dheemiyaa salaadda nebiga lagu soo farad yeelay markii uu yimidna marka waa tukan jiray rasuulku saddex sano oo qabla alhijra ayuu nebiga tukan jiray xaggee u jeesan jiray markaa markaa laftirkeeda wuxuu u jeesan jiray bayt almaqdis kacbadana waa u jeesan jiray labadaba waa qaabili jiray oo intuu kacbada kacbadana hortiisa ka dhigo baytalmaqdisna hortiisa ay labada qiblaba marka xaggooda ayuu wada qaabili jiray hal jiha ayuu ka dhigi jiray ile ruuxu markuu masjidulxaraamka joogo kacbada arkaayo meel allaale meeshuu doono uga soo jeesan karaa marka waa dhici kartaa marka inuu kacbadiina u jeesto baytalmaqdisna u jeesto axaadiituna macnahaasay ishaartay oo ay tilmaantay laakiin markii madiine lasoo galay suurtagal ma noqon karin oo madiina kacbada waxay ka soo jirtaa koonfur qofka madiino joogaa kacbada koonfuray ka jirtaa ayb baytalmaqdisna xagguu ka jiraa waqooyi buu ka jirayaa marka marka labadaba isuma keeni karo fa kaana awala man sallaa ilayha qofkii ugu horreeye u tukada kacbada abuu saciid bni اlmucalla buu ahaa wa saaxibun lahu iyo nin saaxibkiis ah kamaa rawaahu النasaa'iyu sida uu wariyey wadalika annahumaa samicaa rasuul اllahi bay maqleen sala اllahu calayh waali wasalam yaqdubu nnaasa isagoo dadka u khudbaynaya wayatluu calayhim ku akhrinayo taxwiila alqiblati aayadihii qiblada taxwiilkeeda sheegaya faqultu lisaaxibii baa waxaan ku yidhi tacaala kaalay nusallii ragcatayni an tukanna laba ragco fanakuuna aan ahaanna saan u ahaanna markaa awala man sallaa ilayha qofkii ugu horreeyo qiblada u jeesto fatawaaraynaa waa isqarinay wasallaynaa ilayha waannu u tukannay uma nasala rasuululahi sal l slam baa soo degey fasallaa binnaasi duhra yowmaidin duhurkii buu dadka tujiyey maalinta qisadan marka iyada qis ahaan waa u daciif laakiin salaaddii ugu horraysa uu ku bilaabay nebiga inay duhur ahayd waa jirta ayb bacdu riwaayadna casir bay sheegayaan ayb markii uu tukadayna qoladii markaa eh, reer bani eh, camr bni cawf iyagoo usii jeedo iyaga laftikooda u jeedo baytalmaqdis ayaa hal mar nin u yimid markaasuu yidhi qibladii waa la wareejiyey kacbadaa loo bedelay iyagoo salaadoodii ku jira unbay leexdeen xaggaa ay qibladii u jeesteen kacbada ayb oo xadiidka iyada marka waa ku cad wafurida sawmu ramadaan ramadaan soonkiisii baa la farad yeelay wa furidat liajlihi sawmu ramadaan dartii ayaa waxaa loo farad yeelay zakaatu lfitri zakaatulfitriga qablahu biyowmin isagoo hortii maalin ka hor ayb ayb marka ramadaankiina waxaa la farad yeelay sanadii labaad faslun gaswatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ee weynaa ayb badrun ilkubraa mid kalena hore uga soo sheekeeyo gaswatu badrin iluulaa ayuu hore usoo sheegay sababkii ay beder ku imaan doonta iyo ayuu soo hormariyey yudkaru fiihi waxaa la sheegayaa buu yidhi marka kan dhexdiisa waxaa lagu xusaa waxaa lagu xusayaa fasalkan mulakhasu waqcati badrin الثaaniya bedertii labaad dhacdadeedii oo kooban dhacdadii bedertii labaad yanii qaswatu badrin badarta caadiga ah ee la yaqaano dhacdadeedii yani oo kooban yaa fasalkan lagu xusayaa wa hiya alwaqacatu alcadiimatu waa dhacdadii weynayd allatii faraqa allaahu alla uu ku kala saaray bihaa iyada bayna alxaqi waalbaail xaqi iyo baailkii uu ku kala soocay wa acaza alislaama ilaahay islaamka uu ku ciseeyey wa damaqa alkufra kufrigiina uu madaxa uga bajiyey iyo waahlahu dadkiisii kufrigii iyo dadkiisiina madaxa looga loogaga baabi'iyey marka macaanidan uu cabiraayo iqtibaas baa ku jiro qur-aankuu ka qaatay oo ilaahay baa sidaa marka u sheegay wma anzalnaa calaa cabdina yowma alfurqaani yowma altaqa aljamcaan maalintii marka xaq iyo baatilka lagu kala soocay beder inay ahayd siyaabahaasu marka sheegay ayb suurad dhan baana alla shanigeedu uu ka soo dejiyo suurat lanfaal wadalika anahu wadalika kaagaasina wuxuu ahaa annahu lama kaana fii ramadaan markay ramadaan ahayd min hadihi sanati taaniya sannadan labaad balaga rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxaa soo gaartay anna ciiran aw muqbilatan soo socotoo soo jeedo mina shaami ka soo jeedo suxbata abi sufyaan abi sufyaan ou la socdo oo abu sufyaan markaa uu la jiro sakhri bni xarbin ahaa fii alaaiina soddon aw amase arbaciina rajulan ay la socoto soddon afartan nin oo min qurayshin quraysh ah wa hiya taasina iyadu ciirun bay ahayd safar yacnii owl raran cadiimatun oo aad u weyn taxmilu sidda oo waddo amwaalan maalyaalo jaziinatan aad u badan liqurayshin u waddo fanadaba markaa rasuulka khabarkaabaa soo gaaray safar badan oo qurayshi leedahay baa wuxuu ka soo socdaa dhankaa iyo shaam shaam marka laga soo baxana dariiqa inta badan la maro maka loo loo sii maraayo waa dariiqulmadiina markaa nebiga waxaa soo gaartay inay safar inuu shaam ka soo socdo abu sufyaan oo wado soddon nin afartan nin meelaha ay la socoto wa hiya ciirun cadiimatun ay tahay awr fara badan taxmilu amwaalan jaziilatan maal badan sido liqurayshin u sido qurayshna waxay ahaayeen ahlu xarbi oo nebiga iyo quraysh dagaal baa ka dhexeeyey waxay ka soo saareen magaaladiisii waa dhibeen weli waa daba taagnaayeen amwaashoodii iyo guryahoodii bay uga soo tageen way ka soo qixiyeen ayb wa amara man kaana dahrahu man kaana dahruhu xaadiran fanadaba sala allahu calayh ali wasalama annaasa nebiga dadkiibuu markaa yuu baraarujiyey wuxuu ku baraarujiyey lilkhuruuji bixid ilayha iyadoo loo baxo fanadaba sala allahu calayh ali wasalama nebiga wuxuu ugu yeeray dadkii annaasa dadkii lilkhuruuji ugu yeeray bixid ilayha safarkaa in loo baxo awrtaa in laga hortagoo la aado wa amara wuxuuna amray man kaana qofkii uu yahay uu ahaado dahruhu gaadiidkiisa xaadiran mid hadda taagan qofkii gaadiidkiisu diyaar u yahay binnuhuudi buu amray inuu soo hinqado uu soo baxo qofkii yanii gaadiidkiisu diyaar u yahay inuu hinqado uu soo kaco la soo baxo ayb walam yaxtafil lahaa uma uunan ururinin nebiga ixtifaalan ururin kaiiran fara badan dagaalkan marka nebigu dagaal udad badan u ururiyey ma aanay ahayn ayb walidaalika wuxuu dhihi doonaa aws iyo khasraj khasraj baa ku badnayd inkastoo dagaalka iyo xarbada ows ay ku darnaayeen sababta marka ay u maqnaayeen waxay ahaayeen ows cawaalii madiinay degganaayeen waa fogaayeen nebiguna dadkii markaa ka agdhowaa unbuu wuxuu yidhi war hala soo kaco intii ka agdhoweydaa warka maqashay soo birmatay marka ayb oo markiiba baxday oo xaggaas aaday meeshan awrtii ka hor tagtay wa amara man kaana dahruhu xaadiran qofkii gaadiidkiisu diyaar yahay wuxuu amray binuhuudi inuu soo hinqado soo kaco walam yaxtafil lahaa uma uunan ururinin ciidan fara badan yacni ma ururinin ixtifaalan katiiran ururin fara badan ilaa annahu laakiinse kharaja wuu baxay fii alaaiiatin saddex boqol iyo wa bidcata cashara rajulan iyo dhowr iyo toban nin ayuu ku baxay liamaanin buu baxay iyadoy sideed khalowna ka tagtay min ramadaan ramadaan iyadoo ramadaan sideed maalmood ay ka tagtay ramadaan oo sideeda buu baxay dagaalkaa dhacay ma aha ramadaan oo sideed buu madiine ka baxay waistakhlafa cala almadiinati madiina wuxuu kaga khaliif dhigay oo uga tegey mas-uuliyaddeedii usii dhiibay wa cala salaati iyo salaadaba si uu dadku usii tujiyo ibna ummi maktuum cabdullahi bn maktuum falamaa kaana nebigu markuu ahaa birawxaa meesha la yidhaahdo radda abaa lubaabata abulubaabo soo celiyey ibna cabdilmundir ninkaa abulubaaba ibna cabdilmundir ayuu soo celiyey wastacmalahu cala almadiinati madiina ayuu madax uga dhigay caamil uga yeelay orod laabo oo madiino sii buu yidhi taladeeda ayb meeshan marka waxaa ka cad sababka dagaalka keeni doona inay tahay ugu horayn safarkaa abuu sufyaanoo la rabay allana meesha xugun ka wataa laakiin iyaga mu'miniintu waxay u socdaan safarkan say u qaadan lahaayeen waa afartan nimbis baa waddo waxay isleeyihiin saddex boqol iyo dhowr baa tihiin safarkan gacanta uga dhiga quraysh meeshaa marka ha ku naafowdo ayb ilaahay subxaanahu wa tacaalaana safarkan iyo maalkan meel kale ayaa la marin doonaayo wuxuu ula dan leeyahay wuxuu rabay alle in ciidan fara badan iyo muslimiintanoo yar inay fooda isdaraan ayb aana midda alla u yidhi waid yacidukum ullahu ixda طaa'ifatayni annahaa lakum watawaduuna أna غayra daati الshawkati takuunu lakum idinku waxaad jeclaydeen idinku waxaad jeclaydeen midda aan xoogga badan u baahnayn oo aan awoodda badan aanay ku jirin baad rabteen laakiin ilaahay sidaa ma rabine xaq inuu meesha ka muujiyo oo uu xaqa sugo baailkana uu baabi'iyo buu alla subxaanahu watacaala rabay tii alla uu rabayaana dhacday marka ayb bisha ramadaan inay dhacdayna wuu sheegayoo bisha ramadaan inuu bixiddu ay bilaabatay siddeeddii ramadaan buu baxay ayb ramadaan marka waxaa kaloo sheegayanii eh, ahlu siyarku ay tilmaameen ibnu katiirna halkan ku sheegay dagaalkan beder inaan dad badan loo ururinin oo dagaal marka nebigu intuu sii iclaamiyeyoo dadka soo baxa uu yidhi maaane ma uusan ahayn markaa unbuu wuxuu yidhi ciddii soo baxi kartaa soo baxdo wixii markaa marka taagnaa oo diyaar ah unbaa la dhaqaaqay hashay ee ma ahayn dadkii beder ka haray inay caajis uga hareen ha u malayn dad badan oo wacdaro badan dhigi kari karay ee dagaalladii dambe wacdaro badan ku dhigay baa beder ka maqnaa sida kacbu bnu maalig uu sheegay oo wuxuu yidhi dagaalkii beder inay kama qayb inkastoo beder la sheeg sheego laakiin ani waxaan ka qayb galay caqabadii alcaqaba baycat lcaqabaan ka qayb galay yuu yidhi inkastoo beder haddana la sheegsheego aniga baycadaa in laigu bedela ma jeclaa sababta wuxuu yidhi dagaalkii beder dadkii ka maqnaaday dad ma la eedaynin dagaal dad loo ururiyey ma uunan ahayn ayb waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta dagaalkan beder dagaal aad u weyn buu ahaa ayb saan arkaynaba rasuulka marka cabdullaahi bn maktuum buu madiine u dhiibay salaadda uga tegey ayb meesha rawxaa markii uu gaarayna abulubaabuu soo celiyo magaaladii maamulkeedii u dhiibay marka dabca nebigu sidaanu ahaa hadigiisa magaalada madiine markuu ka baxaayo mas-uulba uga sii tegi jiray ma dhicin weligiis intuu madiine ka tago cidna iyagoona u dhiibin maamulkeeda marka waxaad fahmaya marka diintu inay tahay diin maamul oo fawdo iyo isdhaxyaac iyo diinku shaqo iskuma laha walam yakun macahu min alkhayli ilaa farasaani walam yakun ma aysan ahayn macahu isaga maciisa min alkhayli fardaha ilaa farasaani laba faras un mooyaane lizubayri ou lahaa mid wa farasun farasna lilmiqdaad bni اlswad alkindiy ou lahaa labadaa faras wa min alibili geelana ma aynan ka haysanin ayb ilaa sabcuuna mooyaane toddobaatan baciiran oo rati ah walam yakun macahu min alibili ilaa sabcuuna saasay ka dhigan tahay ilaa sabcuuna toddobaatan baciiran oo owr ah unbay haysteen yactaqibu ay isu cirbinayaan arajulaani labada nin waalaatu saddexda iyo fa aktaru wax ka badanba cala albaciiri ilwaaxidi halka rati hal rati ayay hasba iska ay tookaysanayeen kan markuu ka dego kan baa koraaye kan markuu ka dego kan baa koraaye hal yacnii laba nin saddex nin iyo ka badan ayaa hal rati daba joogo oo markaa gaadiid ka dhiganayo fuulayo marka aad baa farduhuna labay ku yihiin oobtuna waxay ku yihiin toddobaatan iyaguna waa saddex boqol iyo dhowr nin dhowr iyo toban nin fa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wa caliyun iyo cali iyo wamartadu bnu abi martadin alkhanawiy yactaqibuuna waxay tookaysanayeen baciiran hal rati rasuulka cali martad hal rati bay tookaysanayeen wazayd bnu xaariata waanasatu anasa waa ninkan markaa magaciisa wa abuu kabshata mawaalii rasuulillaahi saddexdaaba nebigaa mawaalidiisay ahaayeen isaga xoreeyey yactaqibuuna jamalan hal ratibay iyaguna tookaysanayeen wa abuu bakrin wa cumaru wa cabduraxmaan ibnu cawf calaa jamalin aakhar rati kalay tookaysanayeen oo halu majara wa dafaca sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu u dhiibay alliwaa'a calanka ilaa muscab bni cumayr waraayata raayadana alwaaxidata mid ilaa caliy bn abi aalib buu u dhiibay waraayatan ukhratan kalena ilaa rajulin nin oo min alansaari ansaarta ka mida buu u dhiibay liwaa iyo raayo marka maxay kala yihiin culimmadu marka waxay yidhahdaan liwaagaa weyn labadooda alliwaa isaga liwaagaa weyn raayadu waa calamada yaryar waayo oo jeyshka eh, yacnii katiibadiiba marka loo dhiibo hal calan la siiyo say isugu gartaan raayaadku marka way badan karaan dadku hadday fara badan yihiin kun camal jeeshku dhan yahay waxaa laga yaabaa labadii boqol ama yacnii wixii maalan yacnii unugtii oo kale in hal raayo la siiyo isku gartaan marka liwaana waxaa la yidhahdaa calanka weyn oo jeeshkao dhan astaanta u ah calanka marka liwaaga inta badan waxaa laga agsuraa amiirka weyn oo ciidanka dhan haysto yaa laga agtaagaa si marka jeeshku u ogaado meesha uu joogo taliyuhu ama qofka amiirka meesha uu joogo saasay culammada sidooda badan ay ku kala farqiyaan alliwaa waraaya calamada <clears throat> rasuulka calayhi salaatu wasalaamna way noocyo badnaayeen sida ibnu xajar sheegaayo axaadiista gabalna ay tilmaamayso calan madow rasuulku wou lahaa calan cadna nebigu waa lahaa markuu maka soo gelaayay isagoo calan cad watou soo galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacdi riwaayaatna waxay sheegayaan calan jaalla ah nebigu inuu qaatay nacam marka ibnu xajarna wuxuu yidhi waxaa lagu kala xambaarayaa macaanidaasoo dhan calamadu inay kala duwanaayeen waqaa'icdoo kala duwan darteed mar allaale marba markii kii uu doono marka nebigu uu samaysan jiray ayb hal calan oo mucayana iyadu markaa ma lahayn nebigu calayh salaatu wasalaam ayb alliwaau waraayatuna farqiga udhaxeeya saasay kala tahay labadan marka cali iyo wau kala dhiibay raayaadka waxu u dhiibay cali iyo nin ansaarta ka mida liwaaga weynna muscabuu u dhiibay nebiga sal sl muscab bni cumayr wa kaanat raayat lansaari ansaarta calankooda yowmaidin maalintaa biyaddi sacd bni mucaad sacd bni mucaad gacantiisay ku jirtay wa jacala cala asaaqati ciidan lugdambeedka nebiga waxa uu yeelay qaysa bna abi sacsaca qays bnu abi sacsaca ayuu lug dambeedka geeyey xagga dambeedka asaaqa waxaa la yidhaha ciidanka gadaal jiro ayb kuwa gadaal jira saaqada la yidhaha nebiguna marka dagaalada iyo markay jiraan iyo yacnii kolalka qaarkood waxaa weye wuxuu samayn jiray ciidanka gadaaluu ka soo socon jiray si qofka daciifka ah uu u qaado kii taag daran yacnii inuu u kaalmeeyo oo wixii markaa dhaco usoo xambaaro saasuu samayn jiray taana waxay kutusay tawaaduca rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb oo dadka dambe waxaa laga yaabaa nin iska daciifoo dhacayoo ama daalay ama mid ratigii ka hallaabay faraskii mid ka hallaabay oo u baahan marka wax in la soo qaado saasuu samayn jiray sida xadiidka abu daawuud uu tilmaamayo ayb wasaara sala allahu calayh waali wasalam nebigu wou socday falamaa qaruba markuu u dhowaado falamaa qaruba markuu dhowaaday min asafraa safraa meesha la yidhaha markuu ku dhowaaday ayb <clears throat> waadi weeyaan marka aad u timir badan oo zarci iyo wax badan le iyo ilo badan leh bacaa wuxuu diray meeshaa markuu u dhowaaday basbasa bna camrin iljuhaniy basbasna ninkan saa waa loo dabdiyey busaysana waa loo dabdiyey labadaba abu daawuudka sidaa wau dhigayaa basbas iyo busaysa labadaba ninkaa uu diray wahuwa xaliifu bani saacidabuu ahaa iyo wacadiy bnu abi zaqbaa ayuu diray <clears throat> aljuhaniya xaliifa bani najaar ahaa ilaa badrin bader xaggeeda u diray yataxasasaani ahbaar alciib yataxasasaani iyagoo soo xuuraaminayo oo yacnii soo indhaindhaynayo <clears throat> ahbaar alciiri safarka warkiisa yanii safarkii abu sufyaan watay iyagoo marka indhaindhaynaya marka jaasuus ahaanba u diray waxaa laga qaadanayaa marka inay bannaan tahay la diro qofka yacni ama muslim ha ahaado qof muslim inta la dirsado cadowgii dhexgal oo balado isqarinaayo akhbaartiisa keen inay bannaan tahay ayb nebiguna marar badan baa maka qaar u diray qaar wuxuu u diray yacnii siyaabo kala duwan buu u diray jaasuusku marna wuxuu noqon karaa gaalka laftirkiisaba mid iska gaal aho xoogaa calooshiisu shaqaysta ah oo haddii xoogaa loo dhiibaba akhbaar keenayo inta lacag la siiyo keen akhbaar waa la dhihi karaa ayb waa la dirsan karaa ayb intaba marka waxaa weeyaan siirada iyo aataarta way tilmaameen ayb ninkan marka laakiin nin muslima buu ahaa ayb ninkaabuu diray xaliifa bani najaar ilaa badrin buu u diray iyo labadaa nin buu diray iyo cadiya bna abi zaqba eh, yataxasasaani akhbaar alciid iyagoo safarkii abu sufyaan akhbaar ka keenayo waama abu sufyaan abu sufyaan fainahu balaqahu waxaa soo gaaray makhraju rasuulilahi sal l slam nebiga bixidiisaa soo gaaray ay khuruuju rasuulilahi sal l slam nebiga baa soo gaaray wa qasduhu iyaahu iyo nebiga usoo qasadkiisa iyaahu oo abu sufyaan xaggiisa usoo qasday ayuu ogaaday ayb warkaabaa soo gaaray fastaajara wuxuu kiraystay damdama bna camrin alkhifaariy ninkaan kiraystay ilaa makata maka ayuu kireeyey xaggeeda mustasrikan isagoo qayladhaan geynaya liqurayshin u geynaayo quraysh binnafiiri ugu qayladhaaminaya inay u soo baxaan oy u soo birmadaan oy u soo gurmadaan ilaa ciirihim safarkooda <clears throat> liyamnacuuhu say uga celiyaan min muxammadin wa asxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa say uga celiyaan abu sufyaan marka waa dareemay akhbaar buu marka nin buu kireeyey markiiba orod buu yidhi bax maka tag quraysha soo baxdo safarkan ha badbaadsato ayb afartan nin waa yaryihiin markaa ciidan buu xagga u diray ayb ninkaa damdama bna camrin alkhifaari ayuu kiraystay ilaa makata buu u kireeyey maka xaggeeda u kiraystay mustasriqan isagoo u qaylo dhaaminayo liqurayshin quraysh binafiiri ugu qaylo dhaaminayo inay soo baxaan oy soo birmadaan ilaa ciirihim ay u soo baxaan safaradoodii safarkoodii liyamnacuuhu say uga celiyaan min muxamadin waasxaabihi muxamed iyo asxaabtiisa wa balaqa asariiqu qayladhaantii waxay gaartay oy soo gaartay ahla makata reer maka fanahaduu way soo hinqadeen musriciina iyagoo degdegaya wa awcabuu fi lkhuruuji wa awcabuu wayna dhammaystireen aad bay u dhammaystireen filkhuruuji bixiddii soo bixidda waa dhammaystireene waxba kama aynan soo tegin intii dad bixi kartay way soo baxeen ayb walam yatakhallaf ma harin min ashraafihim dadkii magacyada ku lahaa iyaga agtooda axadun qof kama harin siwa abilahabin ma ahan abulahab unbaa haray <clears throat> fainahu abulahab isagu cawada canhu rajulan xaggiisa marka wuxuu ka bedel dhigay nin kaana lahu calayhi daynun dayn korkiisa ay ugu sugnayd ninuu dayn ku lahaaba wuxuu yidhi booskayga orod baxtag isagiina marka waa iska haraya waa joogay umayat bnu khalaf ninkii la dhihi jiray bukhaari wuxuu warinayaa sacd bnu mucaaday saaxiib ahaan jireen sacd bnu mucaad ayay saaxiib ahaan jireen alansaari labadooda yacnii waa qabla alislaam iyo yanii iyo bacda alislaam laftirkeeda waa isay garanayeen umaya marka uu yimaado madiine markuu soo maraayo sacd bnu mucaad uu ku degi jiray sacadna marka uu rabo maka wuxuu ku degi jiray umayat bnu khalaf markii dambea sacad inuu cumraystouu damcay xaggaa iyo wuxuu aaday maka markaasuu umayat bnu khalaf ku degay wakhti ii fiirfiiri buu yidhi niyow firaaqa meesha ay tahay kacbada oon la ii jeedin bal aan dawaaf iyo wax sameeye markaasuu wakhti u fiiriyey xilli duhuroo kale u fiiriyey waxaa u yimid marka abujahal markaasuu wuxuu yidhi war ninkan haddaadan adiga ahayn umayow ninkan ma aanan lahayn meeshan intay ninkii annaga naga cararay oo dadkii saabi'iinta ahaa ay dumeen oo ay gargaar iyo hiil iyo hoos siiyeen bay haddana halkan si xurnimoa uu ugu dawaafayaa saas ma aanan yeeleen haddaadan adiga ahayn buu yidhi sidaa markuu ku yidhi ayaa marka eh, sacd ibnu mucaad aad buu u caroodayoo marka wuxuu yidhi eh, hadal kululbu wuxuu ku yidhi eh, abujahl markaasaa umayat bnu khalaf uu yidhi ataquulu hada lisayidii quraysh quraysh sayidkeedii odageedii abilxakam miyaad sidaan ku tidhi abujahal abulxakam baa ayay u yaqaaneen ayaga laakiin nebigaa abujahal u bixiyey wax xigmada meesha kuma haynin khasaare iyo dhib unbuu tolkiis kula dhex jiray iyo nasiib xumo marka ninkaa ma sidaa ku leedahay buu ku yidhi markaasuu sacd ibnu mucaadi yidhi nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahaayo adiga bader in lagugu dili doono inuu sheegay markaasaa umayat bnu khalaf uu xaaskiisii u sheegay ninkii yafribiga ahaa ee reer madiine ii imaan jiray warkaas buu ii sheegay isjir bay tiri marka inuu hare ayuu damcay marka umayat ibnu khalaf abujahal baa marka siduu u riixaayay u riixaayay hadda meesha ayuu geeyey goobtii waana kii ku dhintay marka sida nebiga buu yidhi calayhi salaatu wasalaam fainahu cawada markaa abulahab mooyaane fainahu cawada canhu rajulan nin ayaa marka uu xaggiisa ka bedel ayaa ka bedel noqday kaana lahu calayhi daynun dayn uu ku lahaa wa xashaduu fii man xawlahum waxashaduu way ururiyeen fii man xawlahum agagaarahooda wixii ahaa yay ururiyeen oo min qabaa'ili alcarab carab qabaa'isheedii ah walam yatakhallaf canhum kama harin axadun qofna axad kama harin min buduuni qurayshin lafihii quraysh ah ilaa bani cadiyin reer bani cadiy maahane waa qolada cumar bnu khadaab ka dhashay falam yakhruj ma bixin macahum quraysh maceeda minhum xaal uu ka mid yahay reer bani cadiy axadun qofna kama bixin qoladaa reer bani cadiy qof ka baxay ma jirin ayb dhammaantood marka ma aynan eh, qofna kama eh, eh, uusan bixin wa kharajuu min diyaarihim guryahoodii degmadoodiibay degmooyinkoodii bay ka baxeen quraysh kamaa qaala allahu caza wajalla siduu allaba yidhi bataran wa ri'aa'a annaasi wayasuduuna can sabiili اllah ilaahay wuxuu ka warramay quluubtooda wixii ku jiray markay baxaayeen ayb oo waxa uu yidhi bataran qooq iyo kibir wa ri'aa'a annaasi dadka isku tuskooda ay dadka isku tusaan wayasuduuna can sabiilillahi ilaahay jidkiisay dadka ka leexinaayeen iyagoo sidaa abay baxeen waid zayana lahum shaydaanu acmaalahum ilaa aakhiri alaayati aayaadkaasoo dhan suuratu alanfaal ilaahay subxaanahu watacaala uga hadlay wa aqbaluu fii tajammulin wa aqbaluu way soo qaabileen fii tajammulin iyagoo isqurxin ku dhex sugan wa xanaqin ciil cadiimin aad u weyn calaa rasuulillahi ay u qabaan sala allahu calayh waali wasalam iyo wa asxaabihi iyo asxaabtiisa iyagoo nebiga yacnii dhuunta uga go'an oo ciil fara badan u qabo yay soo isqurxinayo oo kibraya ayay soo qaabileen limaa yuriiduuna min akhdi ciirihim ayb maxay ugu xanaaqsan yihiinna limaa yuriiduuna waxa ay rabaan darteed oo min akhdi ciirihim safarkooda qaadashadiisa ah waqad asaabuu bilamsi shalayna iyagoo asiibayoo dhiiggiisa qabo camra bna alxadramiy ninkii la dhihi jiray waalciira alatii kaanat macahu iyo awrtii uu watay camru bnu alxadrami waa sheegnay qisadiisa waa qisadii markaa cabdullaahi bnu jaxash markuu nebiga diray ilaaladii umada amiirka uga dhigay waa tii ay arkeen ninkan camru bnu alxadrami waa tay dileen ayb iyagoo marka u malaynaayo in bishii xurmada lahayd laga baxay ama ama aan la gelin weli iyagoo saa u malaynayo waa tii marka ay quraysh ay tidhi marka waa kana bishii xurmada lahayd buu wax dilayaa iyo aayadaha ay ka soo degeen yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabiir aayadaha marka camru bnu lxadramina shalay dileen oo owrtiisiina waa ka qaateen maantana waxay rabaan ganacsigeennii iyo xoolihii qurayshoo dhan inay gacanta ku dhigaan dhuuntaa kala go-an marka xanaaq dartiisa fa jamacahum ullahu ilaahay baa kulmiyey calaa hayri miicaadin ballan la fa jamacahum ullahu alla wuxuu kulmiyey muslimiintii iyo mushrikiintii calaa hayri miicaadin ballan iyadoo aanay korkeed aanay ahayn ballan la-aan limaa araada <clears throat> maxaa alla uu sidaa u yeelayna <clears throat> limaa araada wuxuu alla doonay oo fii daalika kaagaa dhexdiisa oo min alxikmati xikma ah darteed xikmad ilaahay meeshaa ku jirto ou doonay darteed ayuu iyagoon ballaminba ishor keenay iyagoon ballamin ayaa alla uu ishor keenay id antum bilcudwati اddunyaa wahum bilcudwati اlquswaa wاlrakbu asfala minkum walow tawaacadtum lakhtalaftum fi اlmiicaadi walakin liyaqdiya allahu amran kana mafcuula liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayina waa ka ilaahay uu yidhi kamaa qaala tacaala siduu alla yidhi walow tawaacadtum haddaad ballantami lahaydeen lakhtalaftum waad iskhilaafi lahaydeen isku khilaafi lahaydeen fi lmiicaadi ballanta dhexdeeda walaakin liyaqdiya allahu walaakin buu noqoyey facala allaahu maa facala ilaahay wuxuu uu sameeyey buu sameeyey liyaqdiya allaahu sow alla u xukumo amran arin kaana mafcuulan in la falaa ay ahayd arin dhici lahaa oo ku la fala un ah si uu alla subxaanahu wa tacaala uu xukumo walamaa balaqa rasuul اllahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu markii ay soo gaartay khuruuju qurayshin quraysh soo bixiddeeda istashaara asxaabahu xaalku markan waa isbedelay markii hore wuxuu ahaa awrtaan aan qaadanno nimankan waa afartan nin aan qabanno waa sahlan tahay oo aan ka degsanno ayb hadda laakiin waxay noqotay quraysh oo la og yahay dagaal say ku tahay oo niman yacnii dagaalka khatar ku ah ah oo haddana ciidan tiro badan iyo cadad tiro badan soo wadatay saddex boqol iyo dhowrna waa leeyahay waana lays hor joogaayo magaaladii inta la taga dad lagama sii lagama keeni karo kale maxaa la sameeyaa marka nebiguna ansaar waxay kula mubaayacoodeen ciddii madiine soo gasho inay ka difaacaan laakiin in madiine laga baxo laguma ballamin ayb taa marka darteed marka shanigu hadduu mar sidaa noqday waa in nebigu uu ansaarta la tashto muhaajiriinta iyagu waa ku qasbanaayeen nebiga inay mar walba dagaalka ula wadaan meeshii la aadaba laakiin ansaar iyagu ballantooda waxay ahayd madiine dhexdeeda maadaama xaalka uu wixii lagula ballamay hadda meesha aanay oolin iyaga marka rabitaankooda in la weydiiyo waa marka ayb oo nebigu waa la showrayo marka waa la tashtay ayb markii nebiga ay soo gaartay marka quraysh bixiddeedii istashaara asxaabahu buu la showray dagaal walbana nebigu waa la tasha jiray asxaabtiisa tadyiiban likhaairihim khaairkooda si uu u wanaajiyo ilaa inay shaqeeyaanaa la rabaa waa dadkii shaqay lahaa ninka marka haddii lala tashto oo talada wax laga geliyo in la qiimaynaayo uu arko aaduu u dadaalayaa marka laakiin haddaan talo dhanba la gelinin xooggaaga unbaa la rabaa keliya la yidhaahdo xooggiisana haddii laga maarmana dariiqaas yacnii gal hadday tahay qofku waxaa weeyaan isaguna inuu dibindaabiyo kuu maleego ma ka baxaayo ayb oo afar iyo labaatanka saac uu ka shaqeeyo siduu kaaga bixi lahaayo cadow uu u biiri lahaa siyaasadda khulafaa uraashidiinna sidaas nebiga tiisana ma ahayn khulafaa uraashidiinna sidaa ma ahayn ayb oo cumar siyaasadiisu waxay ahayd in allaale inta qofka daarul islaam lagu celin karo inaan loo dhibaato gelinin inuu gaalo galo saf gaalo inuu biiriyo inaan loo dhibaato gelinin hadyiga cumar sidaas oo aahaar badan oo musnadulfaaruuqa ku sugan oo ibnu kaiir leeyahay iyou aad ugu sheegay fatakallama kaiiru min almuhaajiriina fatakallama waxaa hadlay kaiirun nin badan oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah fa axsanuu way hagaajiyeen warka uma istashaarahum waa la showray wa huwa yuriidu maa yaquulu lansaar isagoo rabo ansaar waxa ay odhanayso yacnii waxay tahay wuxuu nebiga ku celceliyey ashiiruu ayuha annaas ashiiruu ayuha annaas ansaarow marka isaga uu ugu duurxulaayo muhaajiriin baa waa hadleen waa hadleen ansaartu laakiin nebiga rabaa markaa ansaartii marka way isgarteen iyagu fabaadara sacdu bnu mucaadin sacdu bnu mucaad baa soo degdegay radia allahu tacaala canhu fa faqaala waxauu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ka annaka waaba adiga oo tucaridu binaa annaga noo sarbeebaayo fa wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow low istacradta binaa haddaad nala qaaddo haada albaxra baddaan la waanu dabaalanaynaa macaka adigu waa kula dabaalanaynaa baddaan haddii aad nala qaaddo waa kula dhexgelaynaa kula dabaalanaynaa fasir binaa nala soco yaa rasuulallah rasuulka ilaahi wacalaa barakati illaahi ilaahay khayrkiisa adoo korkiisa ah nala soco fasura sala allahu calayh ali wasalam bidaalika nebiga arrintaabaa marka aad baa loogu farax geliyey waa ku farxay wa qaala waxa uu yidhi siiruu socda wa abshiruu bishaaraysta fa ina allaha alleh qad wacadanii wuxuu ii yaboohay ixda daa'ifatayn labada kooxood middood baa ilaahay isiinayaa ciidankan qurayshe tirada badan ama safarka labadaa un baan mid helayaa iyagu warka waxay iska rabeenba <clears throat> himadoodu waxay ku koobnayd ee ku gaabnayd safarka laakiin ilaahay himad ka weyn bauba siinayee nimankaanoo marka madaxa laga jebiyo kibirkooda marka madaxa laga jebiyey magac ay muslimiintii ku yeesheen dad badanna waa uga cabsadeen arrintaa darteed naam ayb ibnu isxaaq marka yaa intaan waxyaabahan dhan weriyey ibnu kaiirna albidaaya wanahaaya ku sheegay ayb uma raxala rasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam marka nebiga faraxgelintiisa wax badan bayd saxaabada ku mutaysteen khayr fara badan markaa sacd ibnu mucaad hadalkaa uu ku yidhi nebigu ku farxay taasaa khayr adduunye iyo khayr aakhira labadaba ugu filanba ayb <clears throat> walidaalika dadkaa beder ka qayb galay nebigu waa ka yidhi icmaluu maa shi'tum <clears throat> waxaad doontaan sameeya fa innii qad afartu lakum waa idin dhaafay ayb uma raxala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa rartay fanasala wuxuu degay qariiban meel u dhow min badrin beder beder waa meel magaceed weeyaan makaan marka <clears throat> jidka markaa madiina maka iyo madiine dhexdooda ah ayb oo xaggaa madiine usoo dhow weliba wa rakiba sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa koray isaga maca rajulin nin maciisa oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah uma raxala rasuululahi sal l slam nebigu waa rartay fanasla wuxuu degay qariiban meel u dhow min badrin beder u dhow wa rakiba sala allahu calayh ali wasalam maca rajulin buu la fuulay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah mustakbiran isagoo marka akhbaar dalbayo uma insarafa waa tegey falamaa amsaha markuu galagaystay ana nin baa marka rasuulkii uu diray akhbaar marka keeno falamaa amsaha markuu galabaystay nebiga oo uu gelinkii dambe gaaray bacaa caliyan cali buu diray falamaa amsaha markii uu galabaystay nebigii uu galab galay bacaa caliyan cali buu diray iyo wasacdan iyo sacad iyo wazubayr iyo zubayr ilaa ilaa maa maa'i badrin bader biyaheeda xaggeeda u diray yaltamisuuna alkhabara iyagoo akhbaar raadinaya faqadimuu waxay u galeen markaa bicabdayni faqadimuu waxay la soo noqdeen ay la soo galeen bicabdayni laba addoon oo liqurayshin quraysh ay lahaayeen ayay soo qabteen ay keeneen rasuulullaahi sala allahu calayh wali wasalam nebiguna qaa'imun uu taagan yahay yusallii uu tukanaayo marka xaaladda inaan ilaahay la iloobinoo mar walba alle lagu xirnaayo fasa'alahumaa asxaabahu fasa'alahumaa asxaabuhu ayb fasa'alahumaa waxaa weydiiyeen labadaa nin asxaabuhu asxaabtiisa ayb fasa'ala ay fasa'alahumaa asxaabahu labadaa addoon waxay su'aaleen asxaabahu asxaabtiisii ayb liman antumaa ayb yaati fasa'alahumaa asxaabuhu fasa'ala asxaabuhu asxaabtiisiibaa marka waxay su'aaleen humaa labadan addoon ayay weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen liman antumaa idinku yaatihiin ayb faqaalaa waxay yidhaahdeen naxnu annaga suqaatun baan nahay dad dhaaminayo liqurayshin quraysh u dhaaminayo quraysh baan biyo u dhaaminaynaa ay dhaheen ciidankii quraysh yaan biyo u dhaaminaynaa fa kariha dalika asxaabu rasuuli lahi sal l salam asxaabtii arrintaa way naceen oo quraysh baa soo dhow waa ku adkayd ma jeclaysanaynin oo waxay rabeen labada nin ay soo qabteen inay ka warramaan awrtii abu sufyaana meel dhow joogto in la dhahay iska jeclaa lahaayeen laakiin sheekadii marka waxay noqotay jeish kun dhan yaan annagu u dhaaminaynaa runtay u sheegeen marka labadan addoon faqaala waxay dhaheen naxnu annagu suqaatun liqurayshin quraysh dad waraabinayo biyo u dhaaminayaan nahay fakariha daalika kaagaas waxaa nacay asxaabu rasuulilah sal l slam wawadduu waxay jeclaysteen an low kaanaa inay ahaan lahaayeen labadaa addoon liciiri abi sufyaan abu sufyaan awrtiisii safarkii abu sufyaan oo watay inay ahaan lahaayeenoo iyaga khabar ay ka wadi lahaayeenoo xaggaa ka soco lahaayeen ayay jeclaysteen wa annahu minhum qariibun wa annahu abuu sufyaanna qariibun mid dhow inuu yahay minhum iyaga u dhow ayb de abuu sufyaanna dhanka xeebta intuu maray ayuu owrtii badbaadiyey maka ayuu ku furayba ayb owrtii meeshii waa ka tagtay waa laysdaayey liyafuuzuu say ugu liibaanaan bihi yani safarkaas liannahu maxaa yeelay isaga ayaa akhafu fududaan badan mu'anatan xagga qarashka yani waxa ku baxaayo dhiigga ku baxaayo iyo dadaalka ku baxayo isagaa fudud min qitaalin nafiiri buu ka fudud yahay dadkii soo gurmaday dagaalkooda min qurayshin oo quraysh ayuu ka fudud yahay maxaa yeelay lishiddati baasihim quraysh baaskiisa baaskeeda darnaantiisa wasticdaadihim iyo soo diyaargarowgeeda lidaalika ay usoo soo diyaargaroobeen iyagoo geesiyaal oo dana dagaalka usoo soo diyaargaroobay ma sahlana fajacaluu waxay gudagaleen marka asxaabtii yadribuunahumaa inay labada addoon tumaayaan inay garaacayaan oo ay leeyihiin marka war runta noo sheega sheega waxa aad yani maxaa jira fa idaa aadaahumaa <clears throat> hadduu xanuujiyo addarbu labadaa addoon marka garaacistu ay xanuujiso qaalaa waxay dhahayeen naxnu liabi sufyaan abuu sufyaanaan ka nimid fa idaa sakatuu canhumaa hadday ka aamusaanna wasa'aluuhumaa hadday ka timaadeen yidhaahdaanna qaalaha waxay dhahayeen naxnu liquraysh war anaga annaga qurayshaan u dhaaminaynaa markay xanuunka ka badiyaan de qof la qasbaayo waayo wixii wuxuu ku wixii dilka looga joojinayo sheegaan ayb marka rasuulku markaa waa qoslaayey intuu ku qoslayba wuxuu ku yidhi war hadday run idiin sheegaanna ma tumaysaan hadday been idiin sheegaanna ma daynaysaan ayb hadday abuu sufyaan idin yidhaahdaan miyaad daynaysaan hadday runta idiin sheegaanoo qurayshan ka soconnaana ma dilaysaan ayb meeshaan marka abu daawuud wuxuu u baabaystay asiirka ama ninka yanii maxbuuska in la garaaci karo si war looga dhaliyo waa bannaan tahay maxbuuska gaalka ah akhbaar haddii marka in laga dhaliyo la rabo ilaa guulguulo ama la garaaco hataan ayb si akhbaar looga helo abu daawuud marka sidaas u baabaystay fii sunanihi kitaabu dhexdiisa ayb maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam shanigooda unbuu ku qoslay maana ma dhihin war lama tumo maxaabiista ma dhihin maanu dhihin sidaanfalama <clears throat> insarafa rasuululaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu gadoomay min salaatii salaadiisa u ka gadoomay qaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye innakum idinku latadribuunahumaa waad garaacaysaan idaa sadaqa hadday run sheegaan watatrukuunahumaa waad ka tegaysaan idaa kadabaa hadday been sheegaan uma qaala lahumaa wuxuu ku yidhi akhbiraanii ayna quraysh ka taga buu yidhi marka quraysh xaggay joogtaa ii sheega buu yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen waraa'a haada alkaiir kaiir bacaadkan gadaashiisay joogtaa qaalaa waxay yidhaahdeen waraa'a haada alkatiib bacaadkan dabadiisay joogaan quraysh qaala nebigu waxa uu yidhi kam ilqowmu qowmku tiradoodu waa imisa meeqay la egyihiin buu yidhi qaalaa waxay yidhaahdeen laa cilma lanaa ogaal nooguma sugno annaga ma naqaano fa qaala waxa uu yidhi nebigu kam yanxaruuna imisay gowracaan kula yowmin maalin kasta maalin kastaa maxay qashaan fa qaala waxay yidhaahdeen yowman maalin cashran toban bay qashaan wa yowman maalin tiscan sagaal maalin sagaal neefoo geela maalin toban fa qaala sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi alqowmu qoladu maa bayna tisci mia ila alfi sagaal boqol ilaa iyo kun nin yay u dhexeeyaan sagaal boqol ilaa kun nin bay u dhexeeyaan uu yidhi taqriiban waa qiyaastii marka nebiga uu ku keenay waxaa dareemaya marka yacni rasuulka shay kastaa diyaar uma ahayn bacdu naas waxay moodayeen nebiga calayh isalaatu wasalaam maadaama dee nebigii ilaahay uu yahay shay walbaa in diyaar looga dhigay sunnada bani aadamka mara ayuu nebigu mari jiray ciidanku hadduu ku tiro badan yahay ciidan baas badan uu yahay hub badan uu yahay dabcan cabsi iyo walwal waa jira walwal alla tuug badan iyo dadaal badan iyo inka rasuulka dadku waa ugu yacnii geesisanaa waana ugu alla kalsooni badnaa haddana laakiin un cabsi bani yacni bani aadam soo duulaayo ma sahlana oo wax markaa inta layska fududaysto yacnii wax walbaa cirka ay ka soo dhacaanoo si fudud loo xaaqa ma jirin waa kii marka uxud ku dhibtooday oo la dakray oo dhiiggiisii dhulka ku qubtay oo iligiisii markaa yani uu dhacay uu jabay wahaakada ayb qiyaasahan oo kalena nebigu qiyaaso wuxuu isticmaalayay caqli ah nacam waxyi waxaa weeyaan waxyaabahan oo kale in badan oo waxyaabahan oo kale marka nebigu qeybka inaanu ogeyn yayna tusaayaan maxaa yaele hadduu qeybka ogyahay maba su-aaleenba intay yihiin horuu ka ogaa lahay laakiin qeybka ma ogeyn rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb waxa uu yidhi marka idan faqaala sala allahu calayh waali wasalam alqowmu qolada maa bayna tiscimiati maa bayna tiscimia ila alfi <clears throat> sagaal boqol ilaa kun inta udhaxaysa wa amaa basbasu bnu camrin wa cadiyu bnu abi zaqbaa labadii ninee la diray inay akhbaar keenaan fa inahumaa waradaa maaa badrin nimankii loo diray abuu sufyaan inay war ka keenaan biyihii bader iyay arooreen fa samicaa halkaabay tageen yani fa samicaa waxay maqleen jaariyatan gabar taquulu lisaaxibatihaa ku dhahayso saaxiibaddeeda alaa taqdiinii daynii war daynteeda miyaadan isiinaynin maa daynteedii ii guddi faqaalat iluqraa ta kalena waxay tidhi innamaa taqdamu alciiru qadan awrtii iyo safarkii baa berri soo gelaayo ow bacda qadin ama berri dambay imaanayaan fa acmalu lahum iyagaan u shaqshaqaynayaa wa aqdiika deyntaada waa kusii doonaa fa sadaqahaa waxaa u rumeeyey marka mujdiyu bnu camrin ninkaabaa inay run tahay u sheegay war waa runteedii iska daa berriay kuseynaysaa safarkii berri iyo berri berridda meelahaas u imaanayaan ayb xoogaa war yar buu ka helay marka meeshaasna fanalaqaa muqbilayni bimaa samicaa fanalaqaa way tageen muqbilayni iyagoo la soo jeestay bimaa samicaa warkii ay maqleen ayb wayacqubuhumaa abuu sufyaan abuu sufyaanna marka ciribtooda ayuu ahaa oo markiiba meeshay ka tageen buu markiiba yimid fa qaala limujdiyi bni camrin buu wuxuu ku yidhi hal axsasta axadan war dad ma dareentay min asxaabi muxamedin maxamed asxaabtiisa ah faqaala laa buu yidhi maya ilaa ana raakibayni laba nin oo gaadiid saaran nasalaa cinda tilka alakama taaggaas ayay degeen agtiisa fandalaqa abuu sufyaan abuu sufyaan waa baxay ilaa makaanihimaa booskaas ayuu tegay booskoodii wa akhada wuxuu qaatay min bacari baciirihimaa ratigoodii digadiisiibuu qaatay fa fattahu waa burburiyey fawajada fiihi wuxuu ka helay anna waa laftimireed fa qaala waxau yidhi haadihi tani wallaahi baan ku dhaartayo calaa ifu yarib yarib madiine awrteeda wixii la siiyey waaye awrtaani madiinay ka socota socotae ka timid buu yidhi facadala bilciiri safarkiibuu la leexday ilaa dariiqi saaxili waa gooyey marka dhanka badda ayuu u gooyey fanajaa waa badbaaday wabacaa ilaa qurayshinna waa u cidiray yuclimuhum isagoo ogeysiinaayo annahu qad najaa inuu badbaaday huwa isaga iyo walciiru safarkiiba waya'muruhum ou farayo an yarjicuu inay soo laabtaan dadkiina marka wuxuu yii war iska soo laabta yii awrtii waa badbaada ayb abuu sufyaan marka wuxuu ahaa daahiye aad xuruubtana u yaqaano aadna u caqli badan buu ahaa ayb markii dambena ada waa islaamay radia allaahu canhu ayb sidaabuu marka ku ogaaday laba nin oo madiine ka timid inay meeshan meeshan timid markiiba marka waa wareegsaday waa leexday dhanka xeebtuu maray halkaasuu marka ku awrtii maka uu ka geliyey wabilahi towfiiq sal l sl l